bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى <clears throat> اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu asaabicatu wاlcishruun masalada labaatan iyo toddobaad waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaam moxamed bn cabdilwahaab raximah اllah masalada labaatan iyo toddobaad tasniifu اlkutubi اlbaطilati wa nisbatuha ilى اllahi tasniifu lkutubi kutubtii qoridooda albaatilati baatilka ahaa kutub baatil ah qoritaankood iyo alifitaankooda wa nisbatuhaa iyo nisbeynteeda ilallahi alla loo nisbeeyo yaa min masaa'il iljaahiliya ka mid ah faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim huma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamanan qaliila faweylun lahum mima katabat aydiihim waweylun lahum mima yagsibuun oo alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxaa waadi naareed ama halaag oo usugnaaday kuwa eh, gacantooda kitaabka ku qorayo oo markaa yacni dhahayo hada min cindi illah kan ilaahay agtiisuu ka ahaaday si ay ugu helaan xoogaa lacaga fa weylun lahum mima katabat aydiihim waxay gacmahooda qortaa weyl iyo halaag oo ugu sugnaaday darteed wa weylun lahum mima yagsibuun waadi naareed iyo halaag baa usugnaaday waxa ay ka kasbadeenna ayb taa marka waa min caadati aljaahiliya yahuudda saasay yeeli jireen markaasay dhihi jireen kan hada min cind illah caadowna u ahaaye markay ninkii naagtii ay zinaysteen xadka nebiga ay u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalam waa kii ku yidhi xadiidkii muslim uu warinayey maxaad ka helaysaan buu yidhi kitaabkiina towreed markaa rajmiga ma ka helaysaanoo ma ku yaallaa kitaabkiina towreed markaasay waxay yidhahdeen maya axrajme la yihaha kuma qorna oo maxaa ka helaysaan buu yidhi kitaabkiina ku aragtaan maxaad ku samaysaan qofka zinaysto markaasay waxay yihahdeen waana ceebeynaa wejigana waa ka wax madmadooba inta u marina dameer saarnaan magaalada kusoo wareejinaa <clears throat> markaasaa marka kitaabkiina keena buu yihi towreed baa la keenay towreedkii ay haysteen oo ayagu wax ka badbedeleen laakiin aayatu rajmi markaa waa ku qornayd weli gacantay saareen marka meesha rajmiga aayadiisa xaggii xagga wuu ka akriyey cabdullahi ibni salaam baa marka wuxuu yidhi gacanta ka qaad markuu ka qaadayna waxaa la arkay inuu ku yaallo yacni waxaan uga socdaa waxay tahay waxa iyagu ay soo abaabuleen oy dihnigooda ay ka keeneen ee in qofka zinaystaa xadku rajmibu ahaa waxay yidhaahdeen maya ee la garaaco jildi ha lagu dhufto wejiga ha laga madmadoobeeyo dameer ha la saaro meelaha ha lagu wareejiyo taasoo aan ilaahay xukunkiisa ahayn bay alla u nisbeeyeen subxaanahu watacaala ayb hadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam markuu ley latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac waa loogaga dayday arrintan iyadana nacam ayb oo wax alle subxaanah watacaala kitaabkiisa aan ku qornayn xugun alle aan ahayn qofka intuu soo sameeyo ayuu haddana xukunka alle ku dhejinayayo ku nabaya taas marka aaday khatar u tahay xukunka marka laga hadlayana waxaa la yidhaahdaa wuxuu uqeybsamaa yani xugun sharciya iyo xugun muawala iyo xugun mubadel ah alimaam ibn lqayim soo u qaybinaya kitaabkiisa aruux iyo kutub kalaba nacam alxukmu sharci waxaa weya waa midka alla iyo rasuul ay gooyaan waay nacam alxukmu lmu-awalna waxaa weeyaan midka ay mujtahidiintu ka istinbaadaan kaa marka xukunka mujtahidku uu istinbaadayo la imaanayo waxaa weeyaan marka uu ka istinbaadayo adilada iyo ama uu ku ijtihaadayaba kaasoo kale marka waxaa weyaan yuqdi wa yusiib allana looma nisbeynayo subxaana watacaala dabcan walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu dadkii sariyada uu diraayey waa tii uu u sheegay haddaad dad weerartaan oy isu kiin dhiibaan oo ay idin yiraahdaan xukunka alla subxaana watacaala ayaan nagu xukuma <clears throat> yani xukun alla na siiya yani xukunka alle adigana qadiyadaas aadan ka ogeyn alla subxaana watacaala xukun uu ka soo dejiyey <clears throat> waxaad tiraahdaan buu yihi marka xukunkaaga ku deji faanzilhum calaa xukmika adiga xukunkaaga ku deji maxaa yeele haddii gef dhaco adaa lagu nisbaynayaa markaas laakiin haddaad tiraa xukun alla waaye gefna ou dhaco allamaa xukunkiisu gef noqon karaa waa maya <coughs> marka dadka umarada ah ama dadka yani qudaada ah xukunka ay ku ijtihaadaan waa xukun mu-awala weeyaan <coughs> dadka ahalka waa ijtihaadka alxukmu lmubadalna waxaa weeyaan waa wax adiga intaad iska soo dhodhoobatay aa ah, haddana tiri xukunkii alla waa kan waa ah, xukmun ah, mubadel weeyaan qofkiisana khatar weeyaan qofkaas ayb waana aayaadka iyo waxa ay ku yimaadeen siyaaqa aayaadka waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaaika hum lkaafiruun marka qofka yihaha wax sag isagoo og xukun isaga uu sameeyey xukunkii alla waayo haddii uu yirahdo waa ku gaaloobaya khatar weeyaan laakiin haddii uu yiraahdo calaa sabiili ljahli isagoo xugun alla u maleeyo xugun allana aynan ahayn marka hadda qof dambaabi unbau noqonaya naam wal qof yani ga arrintaa iyadaa markaa ku gaaloobi maayo ilaa looga in la tuso <clears throat> marka xukunku xukun marka tabdiilka aada maqlaysaan marka waa khatar marka in shareecadii alla subxaana watacaala inta meesha laga bixiyo wax kale inta la keeno haddana la yiraahdo waa kii alla waa kan la yiraahdo xukun mubadel bay noqonay alxukm lmubadel <clears throat> ayb marka nimankan saasay sameeyaan tasniifu lkutub lbailati la sanifo wa ila llahi loo nisbeeyo marka dadka falaasifada oo islaamka unisbo sheegtaan kutub bay alifayaan allay u nisbeynayaan oo bimacnaa xukunka alla waasaanaylen sidaan alla muraadkiisu kan waayo dadka ugu dhowo arrintan oo kala galaana waxaa weeyaan dadka mu-awilada ah oo iyagu muxarifada a ah nusuusta taxriifiyo ta-wiiliyo maxaa yeele iyaga marka ay galaan ta-wiilba wuxuu sameynayaa sifa min sifaati illahi yaddii oo kale bimaa khalaqtu biyadaya biqudrataya weyaan buu leeyahy marka hore wuxuu kuleeyahay naskan waa mutashaabih waxa uu yahay la garan maayo laakiin ilaahay waxaa la isku waafaqsan yaha laba madhabiyo kala sheegaan selafka iyo yacni khalafka waa iyaga say sheegaan maaha sida sawaabka waxay leeyihin labada wuxuu isku waafaqsanyahin nusuustan horta daahirkeeda inaan malooba jeedinba salafku markay meeshaas dhahaan marka daahirka naskan yaddan daahir looma jeedo yad daahira ma aha ayay ada marka aamusayaan waxay leeyiin ma naqaan waxay tahay annaga ka bacdi waa madhabu tajhiila ah la yiraah salafkii ku jahli xukminaya daahirkuna laba u qeybsamaa daahir oo yacni waxaa weeyaan qofka mu'minka ah naskan daahirkiisa ma wuxuu ka fahmayaa gacantiisao kale inay gacanta alla tahay ma ka fahmaya daahirka dihniga yani daahirka dihniga mu'minka usoo degdegaya tashbiih ma aha ninka mushabiha waxaa dihnigiisa usoo degdegaya in dadka lagu xukumo ma aha soo ma garan markaas waxay leeyihiin marka selafka halkaas uga gaabsadeen amaa khalafku macaanidii bay dhex dabaasheen waxay fahmeen marka qudre in laga wado yaa kuu sheegay adiga inuu alla meeshan qudro ka wado iyo inuu meeshan waaan wax kale ka wado yaa adiga kuu sheegay ma baa ayaad ku ogaatay nebigii ma bayaaninin asxaabtii ma bayaaninin adigi miyaa fahmaya marka waa arrin marka khatar ah, walidalika waa midda uu laqaani uu leeyahay ibraahim laqaani uu leeyahay wa kullu nafsin awhama tashbiiha awilhu aw fawidhu warum tanziiha u ku leeyahay yani eh, jawharada uu kuleeyahay bayjuurina oo u fasiraayo macnahaas ugu dambeyntiina madhabka khalafka raajixa uu leeyahay madhabkaas khalafka ayaa raajixa marka alla muraadkiisa ay ka sheekeynayaan iyadoon alle i rasuul midna midkoodna uunan u sheegin marka waxaa kutubtaa laga alifayo kale marka maxay maxay noqonaya soo khatar ma ah ayb dadku waxay u haystaan in la leeyahay kan qofku markuu inta wax alifo oo yidhaahdo waa kalaamkii alle qasab maaha inuu yidhahdo waa kalaamkii alle intuu wax qoro hadduu yidhaha xugunkii allah meeshaan ku qoran waxa ku qoran aanay ahayn xugun alle oo dihnigiisa wax uu ka keensada ay tahay waa baabkan buu marka ku dhex jiraa walciyaadu billah ayb marka kutubta noocaas oo baatilkaana waa in dadka laga celiyaa dadka umarada waaa waxay mas-uul ummadda uga yihiin inay u ilaaliyaan kuliyaat lkhamsa diinka oo ugu horeeyo naam walidalika marka cumar waa ogeeday ninkii eh, yani mutashaabihaadka raaraadin jiray sabiiq ibnu cisl waa tii uu garaacay oo uu ka xarimay dadka inuu la hadlo oo dadka yani wax u sheego maxaa yeele dadka diintooda ayuu ilaalinaya marka dadka diintooda in la ilaaliyo weyaan ayb wa nisbatuhaa iyo nisbaynteeda ilallaahi loo nisbeeya ka qowlihi faweylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim oo kale waadi naareed wuxuu sugnaaday liladiina kuwa yaktubuuna qorayaan alkitaaba kitaabka biaydiihim gacmahooda ku qorayaan uma markaa dabadeed yaquuluuna dhahayaan haadaa kan min cindi illahi alla agtiisu ka ahaaday athaaminatu athaaminatu walcishruun masalada sideed iyo labaatanaad annahum laa yacqiluuna min alxaqi ila aladii maca qaa'ifatihim annahum iyagu laa yacqiluuna garan maayaan min alxaqi xaqa xaggiisa ka garan maayaan ila ladii kii mooyaane maca daa'ifatihim kooxdooda ay haysato xaqoo dhan waxay ka yaqaanaan inta kooxdooda ay haysato ka qowlihi alla qowlkiisa uu yihi qaaluu waxay yidhaahdeen nu'minu waanu rumaynaynaa bimaa unzila calaynaa wax annagana lagu soo dejiyaan rumaynaynaa sidaabay dhaheen ayb marka taasina marka khatarteeda ayay iyaduna leedahay ayib oo marka iyaga waxay ku andacoonayaan marka xaqa iyaga agtooda ah keliya unbay marka sheeganayaan masaladan marka iyo masaa-il kale u dhow dhow eh, waa min min min masaa'il iljaahiliya weeyaan oo yacni qofku inuu arko aayaddan waxaa ka horreysay oo alla subxana wa tacala xuri idaa qiila lahum aaminuu bima anzla allahu qaluu nu'minu bima unzila calayna waxuu alla soo dejiyeen rumeeyaa layihi markaasay dhan wax annaga lagu soo dejiyaan rumayneynaa wayakfuruuna bima waraa'ahu wahuwa alxaqu iyadoo iyagoo ku gaaloobaya marka towreed wixii ka dambeeyey kutubta alle waa alle un ka wada yimaadeen ayb marka eh, waa alla u marka lagu xujiyay qul falima taqtuluuna anbiyaa allahi min qablu in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniintiin maxaa ambiyada u laayinayseen marka waad ambiyada u dilaysaan ayib marka eh, <clears throat> waxay tahay marka xaqa dawaaifta marka la eego fiihim xaqun wa baailun xaq iyo baail baa ku dhex jiro marka waxaa dhacaysa marka kooxdaani inay arki weyso xaqa qoladaas kale ku jiro ay haystaan oo baailka keliya ay ka aragto iyagiina marka xaqooda keliya ay u jeedaan bis oo adilada xaqooda ku saabsan ay ogyihiin baailkoodana aanay arkaynin marka maxaa dhacaya marka xaqoo dhan inay uta ay u aqoonto inta ay iyagu haystaan bis keyrkood inuunan xaq haysanin bay u arkayaan markaas nacam ayb waana arrinkan marka arrinkii reer bani israa-iil waxaa ku xambaaray eh, waxaa weeyaan eh, waxyaaba badan oo qalada waxyaabaha ku xambaaray kamid tahay oo allahna subxaanahu watacaala uu yihi waqaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shayin waqaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shay wahum yatluuna alkitaab ayb marka eh, yahuudi waxa ay tiri nasaaro waxbama ku taagna oo xaqoodii waa inkireen wa qaalat inasaara laysat ilyahuudu calaa shay nasaarana waxa ay tiri yahuudi wax ay hayaan oo wax ay ku dhegan yihiin ay haystaan ma jiro saasay kuwaasina ay yidhaahdeen labadana marka waxaa weeyaan waa qalad labadana sidooda qalad u taagan eh, weyaan oo qolo kastaa xaqa iyagu kooxdooda ka yimaada keliyay aqbalaan kan kalena waa diidaan macnuu oo marka alla wuxuu yihi weliba wahum yatluuna alkitaab kitaabkay iyagoo kitaabkii akrinaayo ayay haddana sidaa yihiin aayaddan sheikhulislaam ibnu taymiya kutubtiisa istiqaamada iyo kutubihiisa kale wuxuu ugu soo deliishadaa firaqa firaqa aayaddan waa usoo daliishadaa oo wuxuu leeyahay weliba kitaabka istiqaamada meelo xooga ah dhowra ah kaga ayuu kaga warramay kitaabkiisa alistiqaama <clears throat> waxaa dhacayso mutafaqihada wuxuu yidhi inaysan mutasawifada waxba ogeyn dadka yani zuhaadda ayaa loo jeedaa ayuu ka wadaa zuhaaddu inaynan macnaba culimmada aynan u haynin yaa dhici karta oo qolo walba qolada kale xaqeeda ay baksinayso taana marka ma ahan aayaddan marka waqaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shayin waqaalat inasaara laysat ilyahuudu calaa shayin wahum yatluuna alkitaab waa jaahiliyada iyaga laga dhaxlay soo maaragti qofku marka xaqa isaga marka yani daa'ifadiisa keliyan inuu ka aqbala ma aha xamawiyada wuxuu ku sheegaa aqwaal fara badan buu keenay culuwiga markuu ka hadlaayey xataa qaarkood wuxuu yihi waxaan ka keennay dad waxyaaba aan ku khilaafsannahay ayaanu ka keennay buu yihi wax kalena ugama aanan keenine waxaa dadka qaarkood kooxdiisa mooyaane cid kale waxba kama aqbalaan buu yihi marka iyagana bal inaan tusno dadka ay a'imada ka dhiganayaan ka dambeeyaan xataa inay sidan qabaan aan sheegayno bal ila ujeedku in xaqii la qaatee ma ogtahay tahay markaasuu wuxuu yidhi xaqa cid kastaa laga cid kastaa shayga xaqa ah waa laga qaadanayaa gaalba hadduu doono ha ahaadee yani waxaa weyn xaqa adiga kitaabkii sunnada ka qaadanaysaa laakiin haddii uu gaal afkiisa yacni uu ka sheego ma diideysid xaqii adiga xaqii ma diideysid marka arrintaa mar eh, oo xaqii kitaabka iyo sunnadu ay taqriiriyeen oy qireen baatil ma noqonayo markuu hebel ku hadlo islaamku sidaa ma qaban soo ma marka hadday gaalka uu ku hadlo shay sax ah oo diinka sax ku ah waxaan sax waayo baa la lakin annagu gaalnimada kama qaadanayno yani waxaan ujeedaa gaalnimada xaggeeda kama an kama aanan qaadanin waxaan ee waxaan ka qaadanay kitaabka iyo sunnadan ka qaadanay mana u diidayno wixii xaqa ahaa gaal baa yiri ama ku qowlay shaygii xaqa ahaa ee kitaabkii sunnada aan ku ogaanay u diidi mayno arrintaana waxaa ku tusaayo abu hurayra markii uu xadiidkii saxiixa ahaa markii loo wakiishay abu hurayra inuu noqdo inuu zakawaadka zakadii ramadaan uu soo aruuriyo meel markuu isugu keenaa nin baa marka uu arkay zakadii ka cantoobsanayuu arkay waa waa qabtay markaasuu wuxuu yidhi nin ilmo wala ahaan ahayo ilmo badanoo iska kaydaa markaasuu u daayey waa daayey waa berye oo iska daayay mar labaad haddana habeenkii labaad buu kusoo laabtay markaasuu haddana yacni mar dambaa soo laaban yiri mar saddexaadkii buu kusoo laabtay waa qabtay walla nabigan kuu geynayo yii sala allahu alayh ali wasalam ninkan zakada usoo dhuumanayo qaadanayo markaasuu wuxuu yihi mar dambe <coughs> isii daa buu yihi waxbaan kuu sheegayaa nacam haddii aada yani akriso shay haddaad akriso yani waxbaan kuu sheegayaa idaa waa daayima waayahay buu yihi isheeg maxaad sheegaysaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku sheegaya haddaad aayatul kursi akriso habeenkii shaydaan inaadan arkaynin saasoo kale naam macnahaas oo kale xadiidka ah markaasuu abu hureyra nabiga uga sheekeeyey qisadii iska daayay nabiga uga sheekeyey sala allahu alayh ali wasalam markaasuu wuxuu yihi amaa inahu sadaqaka wahuwa kaduub ninkaan atadri man tukhaatib ma garanay buu yihi cidda aada la hadlayso yihi xalay oo dhan iyo habeenadii ka horreeyey ma garanaayo buu yihi shaydaan baan weeyaan buu yihi waana runbow kuu sheegay yidhi laakin waa beenaale waa been badan yahi lakiin runbow markan kuu sheegay meeshaan uga socdaa waxa ay tahay in arrinkaa nebigu uu qiray ayaanu annaga aayatulkursiga hadda aanu u akrisanayna habeenkii oo sunnada waa sidaas shaydaan hadda yani cilmi lagayani shaydaan maaha wax isaga uu la yimid oo laga qaatay maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam yani qowlkiisaa lagu qaatay taqriirkiisa sunnada nebiga inuu kamid yahan ku qaadanay laakiin shaydaan markuu sheegay ma laga diiday waa baail miyaa layiri lama dhihin waa baail so ma garanin e waxaa kaloo sidoo kale shaydaankii baa laga aqbalay wixii haday xaq yihiin waa la aqbalay laakiin xaqnimadiisa kitaabka iyo sunada laga hubsanaa sidoo kale xadiidka isagana saxiixa ahaa reer bani israa e, nin yahuudi ah ayaa wuxuu ku yidhi e, yani nicma alqowmu antum qowmku ugu fiican baad ahaan lahaydeen buu yihi hal arrin hal arrin mooyaane maxay tahay baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi lowlaa anakum tunadiduun lowlaa anakum tunadiduun haddaydnan haddii aydnan eh, yani maa allah washita haddaa iska day lahaydeen dad fiican baad ahaan lahaydeen markaasuu wuxuu yidhi marka nabigay u sheegeen sala allahu alayh ali wasalama markaasuu wuxuu yidhi marar badan baan rabay buu yihi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxyaabaan waxbaan rabay inaan idiin sheego buu yihi naam marka eh, markaasuu wuxuu yidhi quluu maa shaa allahu waxdahu maa shaa allahu waxdahu dhah marka lama dhihin waxaan yuhuud baa yirii ha layska dhaafo oo baatil lama dhihin yani islaamku marka waxaa weeyaan miisaankiisu xaqa u ah wixii kitaabka sunada calaa fahmi salaf saalix ku caddaado hadduu qof kale sheego ku qowlo maaha inaad tiraahdid maya waa baatil wixi ood isku dayda inaad sacab ka saarto marka arrintaa iyadana aaday saaxada ugu badan tahay jamaacadka dhexdooda waa ku badan tahay marka ilaahay inta laga cabsado war wixii xaq aha xaq ha loo aqoonsado ciddii ku qawsho cid allaala ciday doontaba ha ku qawsho xaqu annaga xaq unbuu nooyahay mar uu baatil noo noqonaya ma jirto xaqii liajli maxaa waxuu baatil u noqonaana ay tahay hebel baa ku qawlay darteed maya si in la yeelo ma ah bal nabiga caleyhi salaatu wasalaam kufaaru maka markay u keeneen khidadii ay ku badbaadinayeen dagaal inuu maka ka dhaco heshiiskii ay ula imaadeen waa kii waa kii ka ogolaaday nabiga caleyhi isalaatu wassalaam halkaasna ibnulqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka juska saddexaad qisada sulxulxudaybiya fawaa-idda ku jirta markuu taxaayo waxyaabaha uu sheegaya waxaa ka mida uu leeyahay qisada waxaa ku sugan waa laga qaadanayaa hadday yacnii shay ay gaalada ama yacnii dadka ahlu fujuurka shay ay tacdiiminayo shay shacaairta islaamka kamid a ah, hadday tacdiiminayaan oy weyneynayaan in arrintaa lagu kaalmeeyo nacam aadu marka arrintaa iyadaa marka ugu dheeraaday soo ma garan marka wax marka maanta wax haddaan aniga sheegana yacnii eh, xaq ah ama kooxdeyda hadday sheegta sheegaan waa xaq qof kaleon kooxdeeda ahin hadday sheegtana waa baatil bau noqonayaa waxaasi waa taxasub bicaynihi weeyaan nacam ayb in badanoo ummadda ka mid oo taxasubka ka digayso una ku jiraa waxaasoo kale ilaahay ha ka cabsadeen ayb marka waxa uu yidhi taa marka uu ka hadlay shaarixu wuxuu leeyahay alusi raximah waxa uu yidhi walaa shaka ana hada min alkhisaali aljaahiliya shaki kuma jiro yiri arrimahan inay kamid tahay arrimaha jaahiliyada wacalayhi alyawma kathiiru min annaas maanta waxau yidhi in badan oo dadka kamida ah kaa dushiisa ayay yihiin laa yactaqidu alxaqa ilaa macahu wuxuu aaminsan yahay xaq asagun inuu la jiro keliya laa siyama arbaabu lmadaahib weliba dadka arbaabu lmadaahib dadka madaahibta yacni u tacasubo yaraa kullu ahli madhabin ahlu madhab kastaa dadkiisu wuxuu arkaa ana addiina macahu diinka inuu isaga la jiro laa yacduhu ilaa hayrihi gayrkiina uunan uba tallaabayninba isaga keliya in diinka uula jiro u haystaa walidaalika qaarkood waxay sheegeen inay yidhaahdeen madhabii ama madhabunaa yaxtamilu lkhaa madhabunaa sawaabun wayaxtamilu lkhaa madhabkeenu waa sawaab khaطana waa ixtimaalaa wamadhabu gayrinaa anaga eyrkeen madhabkiisana khaطaun waa khaa isaga dhan yaxtamilu sawaab marmar waa dhici karta inuu sawaabka waa tacasub nacam waxaasoo kale lama rabo markaasuu wuxuu yihi yaraa kulu ahli madhabin ana addiina macahu laa yacduhu ilaa gayrihi wakulu xizbin bima ladayhim farixuun wakullun yaddaci waslan wkulu yadacii wasla lileyla walayla laa tuqiru lahum bidaka walxasmu an yandura ila daliil go-aanka saxda ee wanaagsan waa maxay daliilka inuu fiiriyo qofka famaa qaama calayhi daliilu waxa uu daliilka ku istaago fahuwa alxaqu isagaa xaqa ah alxariyu ee haboon an yutalaqaa bilqabuul in lagula kulmo aqbalitaan isagaa ku haboon in aqbalitaan lagu qaato wamaa laysa calayhi burhaanu walaa xujatun yunbadu waraa'a aduhuur wixii waxa uu yidhi aan daliil iyo xujo aan ku taagnaynna gadaal baa laga ridayaayoo laga tuurayaa marka war koox walbo waxan aada wadataan koox kastaa waxan ay wadato iyo afkaarahan ay wataan oo ay ka hormarinayaan xaqa ha tuuraan afkaarahan xaqa ka hor imaanaya xaqa ka hormarinayaan dhabarkooda inta ka ridaan xaqa ha qabsadaan cid allaale ciddou doono ha kasoo daahire eh nacam dad baa u haysta manhaj cusub inay arrintan ay tahay ka waran nacam a-imadii culamada islaamkana saasay tilmaamayaan dadaa marka manhaj cusub inay tahay u haysto oo yacni dadka baadilkooda lagu salsalaaxayo u haystaan nacam may adigiibaa baatil ku taaganaan garanaynin marka inaad baatil ku taagan tahay ogeynba wakulu axadin yu'khadu min qowlihi wayuraddu ilaa man istafaahu allahu lirisaalaatihi qof kastana qowlkiisa waa la qaataa waana la radiyaayo waa la celiyaa ilaa axadku alla doortay risaaladiisa u doortay mooyaane nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalam mooyaan marka inaad sidaan dhahdo kullu yu'khadu min qowlihi wayuraddu qof kasta qowlkiisa waa la qaataa waa la radiyay haddana a ku camal fali weysa waa khatar nacam oo qofkii yacnii sidan ku socdo oo xaqa meel allaale meesha uu xaqa jiro ula wareegayo maxaa xaqa rijaal laguma aqoonsadee xaqa isagaa la bartaa markaasaa dadkiisa la ogaadaa icrif ilxaqa tacrif ahlahu xaqa aqoonso oo garo xaqa garo dadkiisaad garanaysaa xaqii marka waxaa weeyaan adigu mar walba inaad xaqa la wareegto waa meesha u wareega xaqa inaad u wareegtid soo ma garanin haddii marka qofkii sidaa ku socday imaam min al aima markuu arko masalada inuunan xaq ku lahayn ee xagga kale uis yiraahdo aad isagoo waxna ceebeyneynin aimada wax ka sheegaynin nuqsaamineynin haddaad adiga taa u arkaysa nuqsaamin ood calanka un u wada hal ama fikir eh, shaksi aad calanka u sido oo isaga walaa khaasa ah hala siiyo afar labaatan saaca ku hayso hadda waxaa weeyaan taxasubkii yaa kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun weyaan marka waxyaabahaas in layska tuuro weyaan marka oo eh, midnimada muslimiintana waxay ku xasinaysaa cilmi saxiixa eh, iyo yacni cilmigaas oo lagu camal falo iyo sidoo kale yani iyo waay ku iyo insaaf cilmi iyo cadli cilmi iyo cadli lagu dhaqmaa ayaa dad iyo qasad wanaagsan yaa midnimada muslimiinta ay ku imaanaysaa imaaneysaa laakiin ruux qasadkiisuba xun yahay oo ulajeedkiisu ay tahay yani hebel fiirso wixii hebel ka xanaajinayana waa diin wixii ka farxinayana diin ma aha oo hadday diinkii saxiixa ahaa isaga qofkii uu kasoo fulo haddii la yidhaha waxaan waa saxiix ma iman hebela farxaayo nacam intuu hebel farxi lahaa marka waa iska daynayna waxaasoo kale waa taxasub nacan hawadaada marka rabtaa inaad ayaad mawdicu lmaxaba waalbuqdi jacaylka iyo buqdiga ayaa waxa u waxaa u taagtay adiga hawadaada hawadaada wax ku jeclaanaysaa kuna nacaysaa lama rabo taasoo oo kale na nam markaa sidaasuu marka uu tilmaamay shaarix asagana abulmacaali alalusi raximah llah ataasicatu ataasicatu wاlcishruun masalada eh, marka ka qowlihi alla uu yihi eh, athaaminatu wاlcishruun anahum laa yacqiluuna garan maayeen min alxaqi xaqa ila aladii kii mooyaane maca daa'ifatihim daaifadooda ay haysato ka qowlihi qaaluu waxay leeyihiin waxay yidhaahdeen nu'minu bimaa unzila calayna waxaa nagana lagu soo dejiyey ayaanu rumaynaynaa sidaabay dheheen ulajeedaduna hadda ay tahay ambiyaa-u bani israaiil wixii lagu soo dejiyaan rumayneynaa wax kale rumayn mayna saas saasay ujeedaan macna ayb oo marka waxaa ku sugan waxay ishaarayaan marka qur-aanku inaynan rumayneynin sababtuna waa maxay hawowa waa xaasidnimo markay kuleeyihin nu'minu bimaa unzila calaynaa wixii reer bani israaiil lagu soo dejiyay ambiyadoodii ayaanu rumayneynaa bis soo ma garan marka waxa kale laakiin rumey marka qur-aanka ma rumaynayno maadaama eh, nebi maxamed oo carabi a ah lagu soo dejiyey sala allahu alayh ali wasalam eh, ulaji waxa waxa u samaynayaanna waa gardarro iyo xaasidnimo baqiyan waxasadan calaa nusuulihi calaa man laysa minhu nacam maqaaladan marka waa lagu eedeeyeyo maxaa yeele waxaa la yidhi eh, waana waa lagu e-, allah subxaanahu watacaala markay sidaa yidhaahdeen waxa uu yidhi wayakfuruuna bima waraa'ahu wahuwa alxaqu musadiqan limaa macahu xaq qur-aankii waay qur-aankii waay marka la yihaha waxuu alla soo dejiye rumeeye waxay dhahayaan waxna lagu soo dejiyaan rumaynaynaa wayakfuruuna bima waraa'ahu waxay ku gaaloobayaan waxa ka dambeeyo towreed oo qur-aankii weeyaane wahuwa alxaqu waana xaqi musadiqan limaa macahum qur-aanka xaal uu rumaynayo musadiqan xaal uu yahay midkii u rumaynayo limaa macahum wax iyaga ay haystaanoo towreed ah hadda haddii qur-aankii uu towreed u rumaynayo maxaa u diideysaan marka waayahay qur-aankii maxaa u beeninaysaan towreedaan rumaynaynaa qur-aankii waa diidaynaa qur-aankuna towreed iyo qur-aanku waa is rumaynayaan oo towreedna wuxuu bishaareeyey nabiga caleyhi isalaatu wasalaam inuu imaanayo E, e, qur-aankuna towraad buu u rumeeyo kitaab nebi muuse lagu soo dejiyo hanuun iyo furqaan ee xaq iyo baatil kala caddeeya inuu ahaaba u tilmaamay marka maxay u diideysaan marka hal meel bay ka wada yimaadeen be naam wax kale ma ah marka waa baqyi iyo xasad marka nin ku dhahaya waxaan aniga kanaan rumaysanahay kii uu rumaysnaa markaad ula timaadana ku nacaayo oo waxa kii uu rumaysnaa markaad ula timaadana boqolaal qiil iyo la imaanayo ama nacayb la imaanayo ogow waa xaasidnimo un iyo baqyi wax waxa u samaynayo ataasicatu walcishruuna masalada sagaal iyo labaatanaad anahum maca dalika laa yaclamuuna bima taquluhu daaifatuhum masalada sagaal iyo labaatanaad waxa ay tahay anahum iyagu maca dalika kaagaas iyagoo sidaa ah oo xaqa inuu xaggooda ka yimaado maahna aan rabin cid kale inuu ka imaado oo aan cid kale xaqa kayani ka qaadanaynin haddana laa yaclamuuna ma oga oo garan maayaan bimaa taquuluhu waxa ay dhahayso daa'ifatuhum kooxdooda waxa xataa iyagu ay qabaan ma oga mushkilada taas weya nacam kamaa nabaha allahu tacaala caleyhi siduu alla ku baraarujiyey kaa korkiisa biqowlihi uu ku baraarujiyey qul waxaa tidhaahdaa oo falima maxaybaa taqtuluuna u dilaysaan ambiyaa allahi alla ambiyadiisa min qablu hadda ka hor aa u dilayseen qul waxaa tidhaha falima maxaybaa taqtuluuna aa u dilayseen ambiyaa allahi alla ambiyadiisa min qablu kan ka hor hadda ka hor in kuntum haddaad tihiin muminiina kuwa muminiina haddaad tihiin marka iyagii waxaa weyaan towre ambiyaau bani rabnaa bay leeyihin maxaa u dilaysaan wey ambiyaa bani israiil haddaad rumaynaysaan marka koox daaifadani waxay haysataba ma oga walidaalika mutacasib kasta waa noocaas waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha anaga aniga waxaan ahay madhab madhabkeyga waa shaafici xagga iyo xagga in loo dhaafo ma ogoli xagga xagga in loo gudbo ma ogoli buu kuleeyahay markaasaa haddana madhabkiisii ma yaqaana xataa waxaa dhici karta marka masale oo u haysto shaafici inuu si inuunan qabin shaafici inuu qabo masaladaas nacam yaa dhici karta wayna dhacdaa badan ah nacam waxaa laga yaabaa inuu ku yihahdo anigu waxaan ahay ashcari ayib ashcari haddaad tahay abulxasan alashcari wax uu qariray ayaa diidaysaa adiga nacam madhabkaagiiba kama warqabtid marka xaqiina aqbali maayo ilaa ashaaciro inuu ka yimaado ma ahani waxaan marka waa ku badan tahay taas oo kale anahum iyagu maca dalika kaagaas la jirkiisa lasoo sheegay laa yaclamuuna ma oga bimaa taquuluhu waxa ay dhahayso daaifatuhum kooxdooda kamaa nabaha allahu tacaala siduu alle ku baraarujiyey caleyhi kaa korkiisa biqowlihi uu ugu baraarujiyey qul waxaad tidhaahdaan falima maxaybaa taqtuluuna u dilaysaan ambiyaa allahi alla ambiyadiisa min qablu hadda ka hor maxaa ambiyada u disheen waay dadkiinii hore maxay ambiyadii u dileen hadday sidaa tahay in kuntum in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin idinku ayb marka de waxa aad haysaan xaalkiinaydnanba aydnanba aqooninba kooxdiina maba waxa ay dhahayaan iyo waxa ay qabaanba garan maysaan ayb oo kooxdiina marka waxaa weyaan maba garanaysaan waxay qabaan athalaathuun masalada soddonaad hiya min cajaa'ibi aayaatillaahi alla aayaadkiisa cajaa'ibteeday ka mid tahay annahum iyagu lamaa tarakuu markay ka tageen wasiyatallaahi dardaarankii alla subxaanahu watacaala markay ka tageen bilijtimaaci dadka uu kula dardaarmay inay midoobaan oy mid ahaadaanay urursanaadaan wartakabuu markay koreen maa naha allaahu canhu wuxuu alla ka reebo min aliftiraaqi ah kala tag ah saara kullu xisbin koox kastaa wuxuu noqday saara kullu xisbin koox kastaa xisbi kastaa wuxuu ahaaday farixiina kuwii ku farxaya bimaa ladayhim waxa agtooda ah masalada cajiib kale waxay tahay min cajaa-ib aayaat illaahi markay ka tageen wasiyadii alla subxaana watacaala ee ah bilijtimaaci ah inay kitaabkaa wada qabsadaan wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu markay ka tageen inay ku dhagaan xariga alla subxaana watacaala oo aynanna ku kala tegin kolkay taa ka tageen kadib oo ay ku ay koreen inay tafaruqaan oo reer bani israaeil yani waa ogtahay yani iyo iyo mushrikiintii dhammaantood waa wax kala tag tagsa horaan ugaga soo hadalnay horaan uga soo hadalnay oo alla subxaana watacala waa ka dhahay fama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaءahum اlcilmu bagyan baynahum kadalika alla subxaana watacaala sidaas la eg uu tilmaamay waaataynaahum bayinaati min almri aayaad cadcadaa la siiyey oy ku midoobi karaan fama ikhtalafuu ilaa min bacdi maa jaaahum اlcilmu ma aynan iskhilaafin ilaa markuu cilmiga u yimid kadib un mooyaane marka waxay noqdeen amarkii allo ijtimaaca markay ka tageen nahyigii alle ay koreen oo tafaruqi ahaa maxaa ku dhacay koox kasta ra inuu cajab geliyo dadka marka sunno dadka diin saxiixa ayaa wada midayn karto diin saxiixa ayaa dadka ay ku midoobi karaan iyo qasad wanaagsan ayaa midayn karaan laakiin diin yacni aan aaraa wax aaraa ahoo qof walbaa ra'yigiisa ku saabsan dadku kuma midoobi karaan nacam dad baa dacwadooda waxay ku dhisan tahay riyo nin uu riyooday kuwa dacwadooda waxay ku dhisan tahay waxa iyagu maskaxdooda iyo ay qorteen ayay ku dhisan tahay kuwa dacwadooda waxay ku dhisan tahay nacayb un keliya ayay ku dhisan tahay waxaas oo ahwaa iyo afkaar ah lama miday kara nacam meel isuguma wada imaan karaan eh, laakiin waxa meel laysugu wada imaan karaa waxay tahay qof kastoo ay ka go-an tahay diin saxiixa inuu alle ku caabudo qasad saxiixa oo ikhlaasana uu leeyahay cadlina uu ku darsado taasaa dadku marka ay isu keeni karto marka waxyaabaa la yaab kale waxaa weeyaan wuxuu leeyahay athalaathuun mas'alada soddonaad wahiya min cajaa'ibi aayaati illahi weyaan annahum yagu lamaa tarakuu markay ka tageen wasiyat wasiyatallahi alla dardaarankiisa oo bilijtimaaci oo ku dardaarmay diin in lagu midoobo wartakabuu ay koreen maa naha allaahu canhu marka wuxuu alla ka reebay oo min aliftiraaqi iftiraaqa ah saara oo kala taga ah saara kullu xisbin wuxuu noqday xisbi kastaa farixiina kuwa ku farxaya bimaa ladayhim waxaa agtooda ahaaday farixiina marka xisbiga jamaacada lafdiga jamaacada waxaa lagu ilaaliyey xisbiga maadaama u badan yahay allahna sidaa u tilmaamayo marka waxa leeyahay walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica kullu xizbin bimaa ladayhim farixuun marka ahwaada dadka iyo waxa dadku ay jecel yihiin ma midayn karo waana min masaa'il ljaahiliyina ka mid tahay in laga tago eh, midnimadii in laga tago ijtimaaci eh, furqadii la doorto koox kooxana aaraada markaa inta lagu kala noqdo koox walbaa ra'yigeeda uu cajab geliyo adduunyana uma fiicna aakhirana uma wanaagsana alxaadiyatu wathalaathuun masalada soddon iyo koowaad oo min masaa'il aljaahiliya ka mid ah nabigana uu ku khilaafay sala allahu calayh waali wasalam wa hiya min acjabi alaayaati weeyaan iyadana aayaadka alla subxaanahu watacaala kuwa ugu yaabka badan bay ka mid tahee aydan sidoo kale mucaadaatuhum weeyaan la coleytankooda addiina ay la coleytamayaan diinka ay la colleytamaan alladii kaas oo intasabuu ilayhi ay u abti ay u nisbo sheeganayaan gaayat alcadaawati cadaawad midda ugu daran gaayat alcadaawati cadaawadtan ugu daran ay marka diinkooda la caleytamaan waayahay ayb oo diinkooda marka gaayat alcadaawati marka ay la coleytamaan ayb nacam marka wuxuu leeyahay waa waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan weeyaan taa iyaduna ayb mucaadaatuhum la colleytankooda addiina diinka ay la colleytamaan alladii diinkaas oo intasabuu ileyhi ay u nisbo sheegteen gaayat alcadaawati cadaawad midda ugu xeel dheer wa maxabatuhum iyo jacaylkooda diinalkufaari gaalada diintooda ay jeclaadaan aladiina kuwaas oo aladiina kuwaas oo caadowhum ay la colleytameen alladiina kuwaas oo caadowhum ay la collaytameen wacaaduu nabiyahum alladiina kuwaas oo caaduuhum iyaga la colleytamay wacaaduu nebiyahu nebigooda la callaytamay wa fi-atahum iyo kooxdooda gaayat almaxabati bay jeclaysanayaan jacaylkan ugu xeel dheer kamaa facaluu siday yeeleen maca nabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebiga lamaa ataahum markuu ula yimid bidiini muusa muuse diinkiisii markuu ula yimid calayhi salaam watabacuu ay ayna raaceen kutuba sixri sixirka kutubtiisa ay qaateen ay raaceen wahiya sixirka sixirkuna min diini aali fircawn fircawn diinkiisii weyaan min diini aali fircawn fircawn aalkiisa diintooda weyaan halkan masaladan masalo aada muhim ah weyaan wuxuu kuleeyahay waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid a oo min masaa-il jaahiliyana ka mid a diinkooda inay col layihiinba nacam diinka ay u abtirsanayaan bay col la yihiin aaday weliba cadaawad daran bay u qabaan waxayna jecel yihiin diinka gaalada gaaladaas oo ah kuwo iyaga col ku ah kooxdooda col ku ah nebigooda col ku ah gaaladii sidaa ahaa sidaa colka uga ahaa diinkooday jecel yihiin say ku dhacday haddii la yidhaha arrinkaas waxaa la leeyahay diintii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam bay beeniyeen yahuud diintii nebi maxamed bay beeniyeen sala allahu aleyh ali wasalam nebi maxamedna wax kale lama imaaninay diintii nebi muuse oo kale towxiidkii iyo aslu diinihi waxay lamid ahayd aslu diini muusa ayay lamid ahayd soo ma garan oo nabi muuse muusebu u rumeeyey nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iyagiina marka waxaa weyaan diintii nabigay ka tageen sixiray qaateen sixirkuna iyagu diin u ahaana cadowgooduu diin u ahaan jiro fircawn marka diintii cadowgoodii bay jeclaanayaan toodiina waa nacayaan oo waa inkirayaan soo waxa la yaabna marka ma ah shaarixu waxa uu yidhi wamilunaam eh, wuxuu yihi wamilu haulaai fi lummati alislaamiyati kahiirun alusi waxa uu yihi ummadda islaamiga waa ku badan tahay oo yihi tan oo kale hajaruu sunnata sunnadayna ay ka hajireen wacaduha way la colaytameen wanasaruu aqwaala alfalaasifati wa axkaamahum waxayna u gargaareen falaasifada aqwaashooda iyo axkaamtooda waxyaabaha alla subxaana wa tacaala looga dheeraado waa shirkiga bidcada iyo macsida waxaad arkaysaa marka tawxiidkii alla coleytamaya alla keliya alla keliya hala islaamkiiba u nisba sheeganaya alla keliya hala baryo alla keliya ha loo qayshado alla keliya haloo nadro haloo gowraco wow la dirirana waa la dirirsan aada iyo aada weliba maal buu ku bixinaya dadku waad aragtaan in badanoo islaamku u nisba sheeganayso maal fara badan bay ku bixinayaan iyo xoogooday ku bixinayaan ayb bidcadii waa u gargaarayan maalinkaasoo dhan lacag iyo waxa uu awoodhayo bidcaba ugu nusreynaya nacam soo ma garani sunnadii nebigana waa la coleytamayaayo astaamaha oo adiga kugu necban yahayba waa sunnadii nebiga sal ly slam dheer iyo yacni haween xijaabata iyo waxa lamidkaa ah, nacam oo sunanka nebiga calayhi salaatu wasalaam kugu nacayaaba markaasu sunadii tawxiidkii col uu leeyahay sunnadii col buu leeyahay islaam buuna u nisbo sheeganayaa fiiri marka macaasidii qaarkood waa u gargaarayaan qaarkeed ayb marka cadowgiisa isaga oo diinkiisa cadowga ku ah oo nebigiisa kuwa caayay nebigiisa kuwa caaynayo oo kuwa e, diintiisa colka la ah oo isaga cadaadinayo maalin walba yacni laynayo oo intaa dagaalka kula jiro diinkooda ayuu jecel yahay mana is-oga soo ma garan kam marka waxaa weye shirki iyou diin u yahay cadowgeenu diin u yahay maca waa la jecel yahay bidcada yaa ya yaa jecel waa waxa ay diinkooda uga tageen gaaladii haakada marka fiir marka waxaa la rabaa marka qur-aanka iyo sunnada in aada loo fahmo sheekhu marka wuxuu ku leeyahay nimankii reer bani israa'iil ahaa nebigay ku kufriyeen oy diideen nebiguna muxuu la yimidna nebigoodii nabi muuse waxa uu la yimid oo kaleu la yimid cadowgoodii ayaga baabi'i jiray fircawn oo nebigooda colka la ahaa oo reer bani israaeil wiilasha ka gowrici jiray diintii uu haystay diinta iyagu ay haysteen saaxirnimadii eh, sixirkiina waa rumaynayaan waa rumaynayaan nacam soo masale marka la yaable soomaa naam wahaakada waxaa weeyaan wuxuu kuleeyahay caqiidada kitaab iyo sunna lagama qaato maxaa laga qaadanaa grieg falsafat lyunaan qofkaan mandiq iyo falsafo aqoonin caqiide ma ka hadli karo kuleeyahy waa cadowgiisii mabaadi'doodiibuu ku faanayaa nacam ou rumaynayaa wixii nebigii ou la yimidna sala allahu alayh ali wasalam iyo wixii alle ou la yimidna ma rabo oo wuxuu u arkaaba inaan caqiide loo daliisho karin ayuu u arkaa taasi marka oo kale waa waxyaabaa ugu khatarsan masaa-isha jaahiligana ka mid ah alxaadiyatu wahalaathuun wahiya min acjabi alaayaati aayaadka ta ugu yaabka badan weeyaane aayaadka allah subxaanahu wa tacaala aydan mucaadaatuhum weyaan la collaytankooda alabdiina ay la collaytamaan diinka alladii diinkaas oo intasabuu ileyhi ay u nisbo sheeganayaan diinka ay u nisbo sheeganayaan bay la dirinayaan wahaakadaa kuwa iyaguna sidoo kale islaamka sheeganaya oo cilmaaniyiinta ah nacam waad arkaysaan yani wadamada qaarkood in la dhahayo cilmaaniyadiibaaba wax loo dhibaa miyaha nacam mar rabno yeelina mayno islaam mana lg nalagu xukumayo wallahi masaajidnalg nalaga xukumaynay leeyihi nacam islaamkiiba u la diriraa oo ka mudaaharaada islaamkii nacam cilmaaniyadiina wuxuu leeyay in la taabta maya waa muqadas cilmaaniyadu nacam ha-ulaa'i marka maxaa hadhowna marka waa xajinaya wuxuu kuleeyay anuu islaam baa ahay nacam diintii u nisbe sheeganayo la diriraa marka min masaa-il jaahiliya weyan waa ku dhalanay diinta meeqaad maqlaysaa waa ku dhalanay waa ku waa ku guursanay waana waana ku dhimanayna ayuu kuleeyay nacam diinta waa taan ku dhalanay kuna guursanay hadday diinta waa ku dhalatay waa ku guursatay maxaa u diidaysaa diinta in wax loogu xukumo marka wax lagu xukumo markii la yihaha diina wax lagu xukuma maya waxaa wax lagu xukuma cahdigii aan annaga ku heshiinay u kuleeyahay nacam iyo waxaan annaga qoranay buu ku dhahayaa nacam marka waxaa weya waxa uu diinta u nisbe sheeganayo col la yahay waxaan oo watana yaa u qorayna waxaan oo wata yaa u qorayna cadowgiisaa u qoray nacam kan dalkiisa baabi'inaya u qoray diintiisa midka baabi'inaya midka nebigiisa wax ka sheegaya u qoray naam allah mustaaan sheekhu marka fiqigiisa aada u cajiib uleeyahay xaqiiqatan naam mucaadaatuhum la coleytankooda addiina ay la coleytamayaan weyaan alladii kaas oo intasabuu ileyhi ay u nisba sheeganayaan gaayat alcadaawati cadaawad midda ugu xeel dheer wamaxabatuhum jacaylkooda diinalkufaari ay jeclaanayaan gaalada diintooda alladiina gaaladaas oo caadowhum la collaytama iyaga wa caadow nabiyahum nebigooda la collaytamay alladiina kuwaas oo caadowhum iyaga la collaytamay wa caadow nabiyahum nebigooda la collaytamay wa fi'atahum kooxdooda la collaytamay nin diinkaaga colla ah waddankaaga colla ah oo nebigaaga colla ah inaad dastuurkiisii qaadato oo aada weliba difaacdo oo tiraahdid maya la kan dagaalan ka xiga haddii layga taabto diintii aada u nisbo sheeganaysana aada yacni meel isaga ati aad aada diiddo ood la dagaalantaba soo marka masaail wax hadda taagan ma tahay mase ma aha nacam qof kastoo caaqila waa garan karaa nacam nin walbao caaqil aho faham adiga nacam ayb dadka waxaa lagu ibtileeyeyna u sheeg nacam ilaah inay ka cabsadaan kamaa facaluu maca nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam nacam gaayat almaxabati ay jeclaadaan maxaba midda ugu xeel dheer jacaylka ugu xeel dheer kamaa facaluu siday yeeleen maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nebiga lamaa ataahu markuu ula yimid bidiini muusa calayhi salaam nabiga markuu diintii nabi muuse ula yimid way la collaytameen watabacuu waxay raaceen kutuba sixri bay raaceen sixirka kutubtiisa wa hiya sixirkaasina min diini aali fircawn cadowgoodii diintii uu haystay ahaaniyau halaauun masalada soddon iyo labaad kufruhum weeyaan ku gaaloobidooda bilxaqi ay ku gaaloobaan goorbay ku gaaloobayaan idaa kaana haddii uu yahay maca man axad xaqaas laa yahwuunahu aynan jeclayn axad aynan jeclayn markau xaqa haysta inay ku gaaloobaan kamaa qaala tacaala siduu alla u yihi waqaalat ilyahuudu yahuud waxa ay tiri laysat inasaaraa nasaara ma ahaanin calaa shayin wax ay ku taagan yihiin oo xaqa ma jiraan waqaalat inasaaraana waxa ay tiri nasaara laysat ilyahuudu yahuud ma ahanin calaa shayin shay korkiisa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum yacni wax ay haystaan nimankaasu xaq ama jirto soo ma garanin markaasu alla yihi wahum yatluuna alkitaab kitaabka ina akrinayaan ayb macnuhu marka waxaa weya yahuud waxay leedahay xaqa ay nasaaraha waxa xaqa oo ay haystaan nasaaradii nabi ciise raacday uma ogola wax xaqa wax ay haystaan laysuu calaa shayin bay dhahayaan nasaarana waxay leedahay yahuuddii nabi muuse raacday waxa ay haystaan waxba kama jiraan wax xaqa maba haystaan ay leeyiin nimanka xaq waa agmarsan yihiin islaamkii marka muxuu sameeyey islaamkii waxaa weeyaan xaqii nasaarada iyo xaqii yahuudda ila xaq iyo baatil bay jamcinayaan iyagu maogtaha xaq iyo baatil bay isku daraan qolo walbaa xaqeeda islaamku ma inkiraayo waxaan ujeedaa islaamku ma diidaayo naam xaqa xaq ahaanoo usugaa islaamka baatilkeedana waa ka fogaanaya ahlu sunnana marka maxay uga say yihiin dabeecadaas waa iyaguna dabcigooda oo ahlu sunnadu firqooyinka firqo walba xaqii iyo baatil bay kulansatay xaqeedana ma dafirayo ma diidayo bimacnaa ma ma ka tegaayo baatilkeedana ma ma saharsanaayo ma qaadanayo waxa uu samaynayaa marka xaq kastaa waa sugayaa baatil kastana waa ka fogaanaya walidaalika xaqoo dhan baa marka sunnadii ku kulmaayo marka ahlusunnati sunnati waljamaca marka walidalika sheikh lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa ahlu الsunati wاljamaca fi اlfiraqi kalslaami fi اlmilal ahlu sunna waljamaaca firqooyinka waxay ka yihiin sida islaamka oo diimaha ka yahay aada ugu nuxnuxsada arintaas aljawaab saxiix liman bedela diin almasiix iyo kutubihiisa in badanoo kamida waa kaga hadlaa qaacidadaas iyadaa yani hadalkaas yani waa min durari kalaami sheikh islaam ayaa lagu tirin karaa laakiin jaahiliyadu iyadu waa maxay ka yani waxaa weye inay ku gaaloobaan xaqa qof uunan jeclayn ou haysto qof isaga uunan jeclayn xaqa uu haysto inuu diido oo jaxdiyo ou ku gaaloobo waxaad arkaysaa firaqa musliislaamka u nisbe sheegtaa iyaguna waa noocaas oo kale waxay kuleeyihiin qofkaas marka qof laga sheekeeyo qofkaas ama yani kooxdaas oo kale laysuu calaa shay kuwaas wax ay yihiin malaha qaarkood waa wa hataa wax ay u dhigmaanba maba jiraba yani wax ay u dhigmaan male qaarkoodna cibaaraad kasii xunxun inay kusii dhejiyaan baa dhici karto laysuu calaa shay laysuu calaa shay laysuu calaa shay oo yaa wax ah anaa ah annagaa wax ahu kuleya kaliibis hada dadka kalena de xaqna waa haystaan baailna waa waa waa haystaane xaqa yani ha diidin baatilka raddi laakin taasa adii lagaa rabaa nacam dadka xaqooda inaad dafciso diido sacab saarto ma ahan ayb ninkii rabana ann fahamkeega wax kuma wadeen sheikhulislaam ibnu taymiya kutubtiisa istiqaamada iyo aljawaabu saxiixa iyo yani iyo iyo fataawaha iyo mawaadic badanoo kamid ah la akriya nacam yaynan adiga ku qaadin xamaasad iyo hawo iyo yani koox difaacid yaynan ku qaadine war fahamka culumada bal eeg fahamka culummada fiiri yani malihin anaga yani dadka eh, firaqa firaq firaqu dalaalka ah masalan ama raafidada ama jahmiyada ama yani muctazilada iyo kale markaan leenahay fiihim xaqun wa baatilun ulajeedku ma aha yani sidoodaas waa ku fiican yihiin ma maaha inaan leenaha ama aan leenahay iyaga halaga mid noqdo maadaama xaq iyo baatil ay wada haystaan maya xaqa ay hayaan adugu ha inkirin oo ha diidin waay nacam oo xaq ma ahan ha dhihin baatilka ha ku darin soo ma garanin marka waxaa weya waxaa lagaa rabaa adu xaqa inaad sugto baadilkana ka fogaato qolado doona ha ku jiro xaqa iyo baailka masalada marka horena waa usoo sheegnay athaaniyatu wathalaathuun masalada soddon iyo labaad waxau leey kufruhum ku gaaloobistooda weeyaan bilxaqi ay ku gaaloobaan xaqa idaa kaana haddii uu yahay xaqaasi maca man axad haddii uu la jiro laa yahwuunahu aynan jeclaysanaynin kama qaala tacaala siduu alla yihi waqaalat ilyahuudu yahuud waxa ay tihi laysat inasaara nasaara ma ahanin calaa shayin wax ay yihiin waxba wax ay hayaan oo ay korkooda korkiisa ay yihiin ma jiro waqaalat inasaara nasaarana waxay tihi laysat ilyahuudu yahuudu ma ahaanin calaa shayin shay korkiis ma ahaanin wax ay ku taagan yihiinoo xaqa ma jiraan qolo kastaa saasay tihi wahum yatluuna alkitaaba iyagoo kitaabkii akrinayo waxaa ugu daran markay ummad intay kooxo kooxo kale noqotay hal sheekh ayay aqwaashiisa akrinayaan kuwaana sheekh sheekhaasay akriyaan kuwaana sheekhaas aqwaashiisay akriyaan oo sheekhaan soo wax u fahmaan anaga ufahmayna kuwaana saasay dhahayaan markaasi kooxo kooxda kale waxay leedahay laysuu calaa shay laysuu calaa shay wax la yaab la soomaa markan ayb malihi yani xaqi baa la fahmi waaye maaha xaqa waa la fahmi karaa ilaahina hana fahamsiiyo laakiin in lagu dadaalo yani fahamkii iyo yani kutubta in inta la dhaalacdo oo qofku markaa xamaasad inta iska daayo cilmi cadli oo wax ku dhiso taasaa laga rabaa waaya athaalithatu wathalaahuuna masalada soddon iyo saddexaad inkaaruhum weeyaan inkiriddooda maa aqaruu wixii ay qireen annahu min diinihim inuu diinkooda ka mid yahay kamaa sidii facaluu ay yeeleen fii xajilbeyti kamaa sidii facaluu ay sameeyeen fii xajilbeyti beytka xajintiisa faqaala tacaala alla waxa uu yihi waman yargabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsahu ayb saasaa alla subxaanahu watacaala uu yihi waman yaa yargabu nacaya can millati ibraahiima ibraahim diintiisa ilaa man ruux mooyaane safiha doqonoobay qof doqon noqday mooyaane diinta nabiyullahi ibraahim yaa ka tegay cid kale ka tegi mayso cid doqon noqo ilaa man ruux mooyaane safiha doqonoobay nafsahu min jihati nafsihi xagga nafsad ahaantiisa tamyiiz weeyaan nafsahooda oo tamyiiz ahaana loo nasbinaya aayaddu marka macnaha waxay ka hadlaysaa yahuudda ayagoo nabiyullahi ibraahim sooma dhihin waa waa yahuudi sooma dhihin maa kaana ibraahiimu allana waa kii ku beeniyey oo yidhi maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan iyagu marka nabiyullahi ibraahim aan ku dayanaynaa bay dhahayaan yahuudi maca dalika nabiyullahi ibraahim diinkiisa maxaa ka mid ahaana waxay qirayaan in nabiyullahi ibraahim diinkiisa uu ka mid ahaa xajkii oo alla subxaana watacala ka dhahay waid jacalna lbeyta mathaabata linnaasi waamnaa waاtakiduu min maqaami ibraahima musallaa wacahidna ilaa ibraahima waismaaciil an tahira beytiya liلطaa'ifiina wاlcaakifiina wاlrukaci الsujuud ayb marka tii nabiyullaahi ibraahim ayay sheeganayaan xajku inuu diintiisii kamid ah bay qirayaan haddana waa beeninayaan ma rabaan haddana waxaa weeyaan way ka tegayaan waa yani waa wa way inkirayaan oo ma xajinayaan xajkii waa diidayaan marka waa masalo kale iyadana waxaa lamid a ah, marka dadka yani masaa-il badan oo yani diin islaamkiibuu sheeganayaa waxaa weeyaan marka ahlusunnati waljamaca u sheeganayaa markaasaad waxaad leedahay war waayahay matalan sunada nebiga markaan kasoo tusaale usoo qaato waxaa leedahay garka oo la daystaa raggu ay daystaan raggu yani garka ay la baxaan ay daayaan sunno diinka ilaahay ma kamid yahay mase kamid ma aha waa kamid yahay buu kuleeyahay kaba soo qaad inuu calaa zacmihi baan u qabanaynaa inuu sunno yahay shayga sunnada ah suu diinka ilaahay kamid ma aha oo ajar laguma hela ninkii sameeyo hadduu alle alle dartii u sameeyo haabuu kuleeyahay haddana haddana cadaalkiisaga waxaad arkaysaa dadka ku haysta gardheere iyo dhahayo ceebeynaya arkaysaa isagoo dadkii haddana ceebeynayo ku ceebeynayo dhahayo kuwaan yacni sidaa iyo sidaa u eg oo garkii sunnadii nebiga gaar ahaan yacni ceeb u saaraya nacam oo ugu ceebeynaya dadka ayb taas oo kale marka waa min masaa'il jaahiliya weyn alraabicatu wathalaathuun masalada soddon iyo afaraad ana kula firqatin koox kasto taddacii waxay sheeganaysaa annaha naajiyatu inay tahay iyada midda naajiyada ee badbaadeysa ee badbaadeysa inay iyada tahay ayay koox walba sheeganaysaa fa akdabahum allaahu alla waa ku beeniyey biqowlihiiba ugu beeniyey haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin qul waxaad tidhaahdaa haatuu la imaada burhaanakum xujajkiina in kuntum saadiqiin haddaad tihiin kuwa run sheegayo wa qaaluu kunuu huudan aw nasaara tahtaduu qul bal millata ibraahima xaniifa wamaa kaana min almushrikiin waqaaluu lan yadkula aljanata ilaa man kana huuda aw nasaara tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxay yidhaahdeen jannada geli maayo axad yahuud ah aw nasaara ama axad nasaara ah labadan baa jannada gelayaan yani waxaa weeyaan yahuudda waxay tiri axad aan yahuudi ayn jannada ma gelayn nasaarana waxay tiri axad aan nasaara ayn jannada ma gelayn markaasaa waxaa layihi qul tilka amaaniyuhum taadaas iyo didiiladooda weyn iyaga unbaa iska dhaadhiciye qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxaad tiraahdaa xujadiina la imaadaa haddaad run sheegaysaan sidaa ku dheh aayadda kale iyadana sidoo kale amaani waxaa inay iska amaani tahay baa allah subxaana watacaala uu sheegay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaabi man yacmal su-an yujza bihi amaanida noocaas oo kalena de jannadii laguma galo firqa naajiyana laguma noqdo amaani iyo laguma noqdo nabigeenana caleyhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayo alfirqatu naajiya wuxuu ku tilmaamay hiya alatii takuunu midla maa ana caleyhi lyawma asxaabi waa midda ahaanaysa uu kama qaala sal ly slam waxa aan aniga iyo asxaabteyda ku taagannahay maanta midda ku taagan baa firqada badbaadaysa taas waa riwaayo kalena waxa uu yidhi hiya aljamaaca waa midda jamaacada waa isfasiraya jamaacada waxaa weeyaan tan ku dayanaysa nebiga asxaabtiisa hal ama laba iyo waxay doonaan ha ahaadaan qofe eh. hal qof ama laba ama saddex waxay tiradu intay doonto ha noqoto nacam soo ma garanin xadiidkaa marka iftiraaqu marka nebiga oo tilmaamo ayuu nebiga bixiyey hebel iyo hebel ma dhehna tilmaamou bixiyey marka ninka asxaabta manhajkooda ku daydo kitaabkii sunnada dhaqan geliyo ku dhaqmaa fahamkii salafkana fahamkii saxaabada iyo taabiciinta iyo qowruntii nabiga ammaanana u fahmo fahamkii saxaabada u fahmo qofka isaga waxaa weeyaan isaga ayaa eh, firqa naajiya waa taa tilmaanteeda haddaa rabto laakiin nin walba inuu sheegtaa waa min masaa'il iljaahiliya weyaan yahuud waa sheegatay nasaara waa taa waa sheeganaysaa eh, raafidada ninkii shiiciga ahay ibnu muaharin xilli la dhihi jiray minhaaj lkarama fi nayli dar fi nayli darajat limaama qoray kitaab yar buu qoray oo uga hadlaayo imaamada iyo waxyaabahaas nin shiica buu ahaa ibnu muaharin xilli baa la dhihi jiray ibnu taymiya loo keenay kitaabka sagaal mujalad buu ku radiyey minhaaju sunna nabawiya kitaab leeraa ku radiyey sheekhu marka kitaabka isaga u qoray wuxuuna ku haboon yahay buu yihi kitaabkaas kale in lagu magacaabo minhaaju nadaama kitaab asxaabtii lagu caynaya minhaaju nadaama waa shalay shalay unbuu dariiq u yahay wax kale dariiq uma aha moogtahay ninka isaga markuu madhabka shiicada ammaanayo raafidada waxa uu yihi firqada naajiyada shiicada waa yii naam alfirqatu naajiya bal fiiri nebigana alfirqa naajiya muxuu ku sheegay hiy alatii takuunu mila maa ana calayhi lyawma wa asxaabii ninkii asxaabta gaalaysiinaya sheeganaya haddana ka waran maca daalika nacam marka waxaani wax ay meelay u soconayaan male ilaa tilmaamahaas firqa naajiye laga helo marka sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah juska saddexaad minhaaju sunnahu uga hadlay markuu ninkaa sheegtay ayuu firqa naajiye iyo tilmaamaheeda iyo sida ay tahay iyo halkaas ayuu marka uu kusii sheegay oo aada iyo aada ugaga hadlay darsiga dambaana insha allahu tacaala siyaabo u faahfaahi doona insha allahu tacaala araabicatu wathalaathuun ta soddon iyo afaraad waxa ay tahay ana kula firqatin koox kasta oo jaahiliyada ka mida tadaci waxay sheeganaysaa anaha naajiyatu inay tahay midda badbaadayso faakdabahum allahu alla waa ku beeniyey biqowlihi buu ugu beeniyey haatuu burhaanakum la imaada xujadiina in kuntum saadiqiin haddaad uma bayana wuxuu caddeeyey asawaaba buu caddeeyey arinta sawaabka ah ee firqa naaji lagu noqon karo biqowlihi buu ku caddeeyey balaa amaanidooda iyo waxay sheeganayaan iskaba daaye iyo in ninaan yahuudi ahayn jannada inaanu gelaynin iskaba daaye waxaas ay sheegayaan man axadkii aslama hogaamiyo wajhahu wejigiisa u hogaamiyo lilaahi alla u hogaamiyo walxaal huwa isaga oo muxsinun muxsin ah qofkii wejigiisa alla u hogaamiye alla caabudo isagoo muxsin ah ayb qofkaasi waxa uu yihi marka kaa weyaan midka marka jannada gelayo oo yani firqada badbaadaysana waa kaa balaa man aslama wajhahu lilahi wahuwa muxsin falahu ajruhu cinda rabbihi walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun saasuu yihi allah subxaanahu watacaala hada bilahi towfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina mxamed وعلى آله وصحبه وسلم